ramalan ramalan gumaushe sunanimadiisi anbaabey wahuwa kiyaamu ramalan maybuwa ataraawiixu taraawiix wa ruya maylwuriye an abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra maylkuriyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka nika gool man kaama lanki gumo ramalana ramalan gumo imanan mu'minan hal ikirumaaya واxtisaaban وmuctasiban halayki ajar hubsada gumo gufira lahu liman mankaasa lan dhaafe ma walan dhaafe tagadamahu ama hormaray min dembi dembi man manka dembi shay wali hormarya lan dhaafe wa mutafaq caleyh man gofal gofki gaama huwa manka gumo ramadana ramadan gumo oo salaatuleel tukado n gumo taraawiix n gumo imanan mu'minan haliki rumaysan yani ala rasul shayba sala allahu alayhi wasalam saas erayna rumaysanyi واxtisaaban وmuctasiban haliki ajar hubsadaw ajarkaas balki sheegayin ramadaankan gum salaat yani taraawiix tukoy saasan gumo gufira lahu liman mankaasa lan dhaafe ma walan dhaafe tagadamahu ama hormaray min dembi dembi ma manka dembi shay wali hormarya lan dhaafe wa mutafaqun caleyhi hadiskana mutafaq wa وcanhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may ka gole kana rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shami haade yuraqib huwa rasuulka ni jeelaysiya yahaadi fi kiyaami ramadaan ramadaan umawsha iyo jeeraysiyaay min gayri an ya'mura huwa rasuulka amar la-aan hum annaasa dadka fiihi fi kiyaami ramadaan bicazimatin bifarilatin farilan amar la-aan waajiba sinketaan meeraane laakin eedan jeelaysiyaay a fayaqul nabiy nabo meeraaye man gaama lanki gumo ramadaan ramadaan gumo iimaanan mu'minan haleyki rumaayaa waxtisaaban wamuxtasiban haleyki ajarobsada gufira lahu lima manki lan dhaafe ma wa lan dhaafe takadama wa maag horumaray min dembi dembi ma manka dembi sha horumariya lan dhaafe rawa muslim muslim ya hadidkala weriyey wa canhu an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abi hurayra may ka goolay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may haaday yurakibu huwa rasuulka ni jeelaysiya ya haadi fi qiyaami ramadana ramadan umawsha iya dad e jeelaysiyahay min gayri an ya'mura huwa rasuulka amrahum annaasa dadka fihi fi qiyaami ramadan ramadan kumawshay amar la-aan bicazimatin waajib ahaan faril ahaan amar la-aan waajibatin kasir maeraane laakin eedan jeelaysiya fayaqul nabiy nabo marki jeelaysiya maeraayey man of ala gofki gaama gumo ramadaan ramadaan gumo oo salaad tukudo hamiinki ramadaan gumo gumo kamiin wa hamiinki salaatuleel tukudo mise taraawiix tukdo imaanan muminan halayki rumaaya wa axtisaaban wa muxtasiban halayki ajar hubsadaa ajarkaasal helo daraadian gumo istusi walaasan ayn ufira lah liman man kaasa nan dhaafe ma tagadama wali horumari min dembi dembi ma ma walaagya nan dhaafe tagadama huwa ma horumare min dembi dembi man manka dembisi horumariya nan dhaafe rawa musliman waadetuna wariyey baabu fadli qiyaami laylat lgadri laylat lgadr gumawshe fadligeediyan baabey wa bayaani arja layaaliha layaali laylat lgadri laylat lgadr yani waa kaytan dankrajeeyo badi cadeeyowkeediyan baabey baabu fadli qiyaami laylat lgadri laylat lgadr gumawkeeda fadligeediyan baabey wabayaani arja layaaliha layaali laylat lqadri laylat lqadr haminyaalka lang rajeeya badmi cadeeyawsheeyan baabay haminyaala ed lang rajeeya jirana cadeeyawkeediyan baabay qaal allahu tacaala ilahay may ka goley ina un anzalnaa dijinayho qur'aanka yadijini fi laylat lqadr yadijini layladii sharafka badnaayt yadijini alla subxaana watacaala may baliya qur'aankan kariimka may hadijinayhin laylada laylat lqadr hadijini a hay ina un anzalnaa dijinayho qur'aanka yadijini fi laylat lqadri laylatulkadar fijedejini sharafka lay manaa qur-aanka fadiladiis layladaasy fadiladi qur-aanka dhonga layladaas aadijiwa waqaala lahu tacaala ilahay may ka goorey ina unanzalna dijinayhu qur-aanka adijini fi laylatin adijini layladaas oo mubaarakatin la barakeeyey laylatulkadar le layla la barakeeye qur-aanka adijina ilahay waa kalkan fadilatu laylatlkadriya aayad lamadan aayadoo tusiyaaya waan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu an nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyu lahu may ka gooley man gofal gofki gama gumo laylat algadriga darg yani sharafki layladiis gumo imanan muminan harayki rumaya waxtisaaban wamuctasiban harayki ajar hubsadaa gufira lah liman man kaasa lan dhaafay ma walan dhaafay tagadama wama hormaray min dambi dambi ma manka dambi shay wali hormariya lan dhaafay wa mutafaqun caleyh an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qaala anabiyu law may ka goolay man gama man gofal gofki gama huwa manka gumo laylat algadri sharafki layladiis gumo amin salaatuleyl ilahay waafajiyo gumo oo cibaado yani sameeyo sala cibaado lagomo imaanan muminan halayki rumaya waxtisaaban wamuxtasiban halayki ajar ubsada laylidaasan taas fadile lakisheegi koy ajarsha gurbisoy le istutusi walkalan hayno wafira lahu liman manki lan dhaafay ma walan dhaafay takadama wa maag hormaray min dembi dembi man manka dembi wali hormariya lan dhaafay wa mutafaqun aleyhi muttafaq wa wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma cabdullahi bin cumar mayl kuriye ana rijaala rijaalaso min asaabi nabiy nabag asaabti sumideya uru rijaalamay la tusiyey laylat algadri sadafki layladiis ya la tusi fi lmanaami cundurma fishya la tusi fi sabci todobadi alawaakhiri dambiya la tusi faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemay ka golay araa ana mayba aragey ru'yaakum ilimiyaalkina arage kad tawaafa kad tawaafaqad ini iswaafagdiye arage fi sabci todobadi alawaakhiri fi lcashri alawaakhiri tomanki dambe fisha iswaafagdiye arage faman kana lanki hadi mutaxariya ki dadaalaw haadi ha laylatulgadarka dadaalaw haadi oo layladaaso iraadiyaw haadi falyataxara hidadaalo ha laylatulgadar hidadaalo fi sabci todobadi alawaakhiri fi lcashri alawaakhir yakadeganta tomankadema hidadaaloy a mutafakun caleyh ana rijaala rijaalaso min asxaabi nabiy sala allahu alayhi wasalam rasuulka saabtis kumid waa uro rijaalo may la tufiyey laylat algadri sharafki layladiisa la tusi fi manaami hunturma fisheeye la tusi a hunturmadafiye may lakutusiyey fi sabci todobadii alawaakhiri dambooyen todobada dambi ninka jartah lama ka argen dad badan asaabe markaasa rasuulkan sheegen rasuul alaw miila ka aragniyu faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay araa anaanamay aragey ru'yaakum hilimyaalkin ru'yatin ru'ya lakajami ru'yaakum hilimyaalkin may aragey kad tawaafa kad tawaafagat hiya ru'yadeeda in iswaafagdiya arage fi sabci todoba iskuwaafagdi sabcidi alawaakhiri dem ay fi lcashri alawaakhir a umanka dam iskuwaafagtiya arage faman gofana gofki kana huwa manka haaday mutaxariya huwa manka dadaalow haad ha laylatulgadarka dadaalow haad falyataxara huwa manki dadaaloy ha laylatulgadar fi sabci todoba dhaadiyo ki dadaaloy sabcidi alawaakiri damboyon ki dadaaloy mutafaqun aleyh xadiiskana mutafaq wa waan caisaa radialahu tacaala canha qalat caisha may ka golay kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may haaday yujawil huwa rasulkani lidrsaw yani lidrsaw yactakifu ka ictikaafa ahaadi fi fi lcashri lawaakhiri tumanka dembe oo min ramadaana ramadaan kumida iya ictikaafaay wayaqul nabiy nabag ma eraaye sala allahu alayhi wasalam tacarow dadaala laylat alqadri sharafi leyladiska dadaala fi lcashri tuman dhaadiska dadaala cashri alawaakhiri dembe min ramadaana ramadaan kumide mutafaqun caleyh ana kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka mihada yujawil huwa yactakif huwa rasuulka ina ictikaafa ahaay masaajidka nigaaday manaa yujaawiru bimacnaa yactakifu fi lmasjid fi lcashri tomonkiya ictikaafay cashradi ila waakhiri damba cashradaas oo min ramadaana ramadaan kumid wayaqul nabiy nabo meeraaye tacarow dadaala dadow dadaala laylat algadri sharafki layladiska dadaala fi lcashri tomonki daadiska dadaala cashradi ila waakhiri damba tomonka dambe ramadaan ay meelo kuwaytiya ka dadaala min ramadaana ramadaan kumid tomonka gaar ahaan weliba tomonka aan watarkeelka dadaala wacanha kalkun yani meelo tumunka dembe eelan rajeewa gaar ahaan tumunka dembe watarsho shanhaminga eelan rajee wacanha an aisata radi allahu taala anha ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay tacarow dadaala laylat algadri sharafki layladiska dadaala fi lwitri witrka fise ka dadaala witrkaas oo min alcashri tumunki kumid cashridi alawaakhiride min ramadana kumid rawa lbukhaariyo bukhaariyo waa adidkana wariyey wacanha an aisata radi allahu taala anha ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay taxarow dadaala laylat alqadri sharafki layladiis ka dadaala filwatri watarki bisha ka dadaala min alcashri tumonkina kumida cashridi alawaakhiri dem min ramadana ramadan kumida ka dadaala tumonka demb filwitri gaar ahaan taxarow laylat alqadri laylatulqadr ka dadaala oo raadi layladiede filwitri waay watarki ka dadaala min alcashri tumonkishe ku aade cashridi alawaakhiri dem min ramadan kumide tumonka demb yani watar shamay waha labati ko shan hamin waay shan o watare labati ko labati sado labati shan labati todoba labati sagaal shantaas hamin shantaasay gaar ahaan ka dadaala rasulka rawa buaariy buaariy adis wuriyey waan ana aisata radi allahu taala anha qalad aisha may goolay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may bahaaday ida dakala alcashru tumun hadi galan cashradaas oo alawaakiru tumun ka dembi hadi galaan cashradaasoo min ramadaan ramadaan ishe ku ahaadeen hadi galaan acya nabiy nabog noolayahay alayla minkiya noolayahay waikada nabiy nabog buraarijiyaay ahlawaala nabiya kiyaay wajada nabog dadaalay washada nabiy nabog yiraay almizara hoos gundishe dhuulsisadaay mutafaqun caleyh وcanha an caiشha radi الlahu taala canha qalat caiشha may ka gole kana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka may haday ida dakala alcashru tumon cashradaas oo alawaakiru dem hadi galaan tumunka dembi min ramadana kumid hadi galaan axya nabiy nabaga noolayaay alayl aminka noolayaay bilqiyaami ya ka noolaya dhiwaa dula lail aminka dirisha dhon gumaayo saasa ka noolaya aminka dhon salaatulail an gumaayo saasa ka noolaya way gada nabiy nabog kiyaay ahlawaala nabiy nabog helshen buraarijiyaay unturmeda ku kiyaay kaa salaatulail tukadaasa eraay wajada nabiy nabog dadaalay tahajida sameeyey dadaalay washada nabiy nabog hiraaye almizara yani yani sunshay almizara hoos gundigshe hiridaay washadahu kinaayatun can gaayat ljidi lew eedan dadaalay walitihaadi fi lamri amarka marki laka itihaada kofka may larahay walo daata dhuujisadi kashe hool data dhuujisadi salare mani hool hool adag marki gowdo fadaw kolkan kinaayo mana eedan dadaalay kashe dhuujisadaay maylan eedan dadaalay len washada nabi nabag hiridaay almisara hoos gundishe dhuujisadaa hiridaay mutafaqun caleyh waan an caisaa radi alahu taala anha qaala ba cisa may ka goray kana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul shamay haade yajtahidu huwa rasuulka fi ramadana ramadan fisha iya dadaalay mawal iya dadaalay laa yajtahid huwa naba dadaalane fi ayri ayri ramadan ramadan kaysa dadaalaan wa fi lcashri tumunkina dadaalay cashradi alawaakiri dama minhu min ramadan kumide mawal yal dadaalay laa yajtahid nabi naba yani indadaalane fi ayri ayri cashri lawaakiri tumundamb eyrson dadaalan iya dadaalay kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama ad yajtahid huwa rasulka ina dadaala ad fi ramadana dadaalay cibaada ka dadaalayo ma wal oo laa yajtahid nabiy nabag bang dadaalana fi ayri ayri ramadan ramadan eer shay bilo kale wal dadaalani ramadan dadaalayo oo yani mawsim mawsim eedan fadl badan waaha xilo oo eedan fadl badan oo cibaadada eed ajana badan yi ramadan wa fi lcashri lawakiri kana lehgaadogla kadhasanta kana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam yajtahid dadaalay oo dhay fi ramadan haytay fi lcashri tumanki lawakiri dambiya dadaalay oo minhu min ramadan lay kumide ma walya dadaalay laa yajtahid nabiyo nabagan dadaalaan fi ayrihi ayr lcashri awaakhiri tumunka dembe keyrson dadaalaan hadin ramadan datis hadana tumunka dembe wal oo ah labaatunka kalen dadaalaan tumunka dembeydan dadaalay rawa muslim muslim iyo wacdii kuriyey wacanha ana caisaa radi allahu taala anha galada cismaka kole kulsan mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo ware ayta akbirni in waram in calimtu hadii an ogaal ayu laylatin laylo laylatulgadri atadian ogaad ma may agulo goole fiha fi laylatulgadri may kagoole qaala nabiy naw may goole guuli dheh allahuma inaka cafuwan tuxib lcafwa facfu cani sa dheh ay qaalat aisatu may kagoole gultan meraya ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo araayta akbirni in waran in calimtu hadii an ogaado ayu laylatin laylame laylatulgadri ata hadii an ogaado laylada ini laylatulgadr ata hadii an ogaado ma agulo may kagoole timan may akrisade oo kagoole may lijidoy fiha fi lailatlgadri may kagoole qaala nabiyna may goole guli aiidoy dheh allahuma ya allahu aleyo inaka ilahu cafuwun alihi cafiya yet tuxibu anta ilahu adamay jeela alcafwa in wala daskilasku cafiya jeela facfu anta ilahu cafi anin ani anigeya fisadhewa tanay badiy mana sawa tirmidiy tirmidiya xadiska wuriye agala tirmidi nar xadithun hada xadithun xadiskaas oo xasan darjidis hasan saxiya baabu fadli siwaaki rumaysado fadli sheeyeen baabay wa khisaali lfidrati baabu khisaali lfidrati yani sunadii kasliyaalkeeda yen baabay baabu fadli siwaaki rumaysado fadli sheeyen baabay la rumaysa wa fasli suna ahy wa khisaali lfidrati baabu khisaali lfidrati ay sunati sunadii kasliyaalsheen baabay sunad wali kasliyaalshee jamilnakuse waa i rumaysad an abi hurayraa radi alahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasulka may golay lawla an ashub ana dhiba un haado lahay calaa ummati umaday korshe dhib hangiliya un haado fan o shakraawa o cala naas dadka korshe dhib dhiba un haado fan laamartu amar fadayhum annaasa dadka amar fadi bisiwaaki rumaysado maca kuli salaatin salaad kas macashi rumaysadan amar fadi mutafaqun caleyh ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka lawla an ashuba anana dhiba un haado lahayn ama dhibaatay ana lahamaahin calaa umati umaday dhiba un haado fan yani dhibawsho umaday dhibawsho an koobsada un haado fan o shakraawahay ini alaa umati ler i ala naasi ler lamadi yalkishakiisanyi lamadibi sheegi lawla an ashuba ana dhiba un haado lahayn ala naas dadka korsho dhiba un haado lahay laamarto marfaday hum annaasa dadka amarfadi bisiwaaki rumaysado maca kuli salaatin salaad kas macsha rumaysadan amarfadi a oo amarka manaa amrulwujuba nalajeed rumaysada waajiba sinka ata salaada tukadaasana lamid ata rumaysada era fadiyari mana laakin hadda nadban suno muakad wahay ayama ama dadka dhibsadaay galima saasa wela fadiyari rasulka saas daraadi may wa rumaysadka maca kuli salaad rumaysadaw sunna muakade mana mutafaqun alayhi waan cudayfata radi allahu taala anhu qaala cudayfa may ka goray kana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may haday ida kama huwa rasulka adi gumaayo min alaili bacd alaili aminka bacdishay marki guma may haaday yashuusu yadluku huwa rasuulka ini ruruga ahaadi faahu famahu fama nabiy nabag afshe rurugaay bisiwaaki cadiyak rurugaay kana nabiyu sala lahu ida staykada nabiyu ida qaama nabiyu min aleyli aminka dig uma may haade yashuusu yadluku huwa rasuulka ini ruruga ahaadi faahu famahu fama nabiy nabag afsheek rurugaay bisiwaaki cadiyak rurugaay a mutafaqun caleyh washaws macnaahu adalku ruruga yashuusu rurugaay ay rumo kalku sunu muakade walay markbad akatundirmaanku katas rumaysad mkad marka tukdaas rumaysaton yan sunidi mkad a waana cishata radi alahu taala anha qaalad cisa may kagolay kunaa unamayaanay nucidu naxnun hilkena diyaariyani lirasuuli lahi siwaka siwaka nabiy waduhura biwaysasye yan diyaariyani fayabcat llahu ilahi nakiyahu anabiya mawa budo sha allahu ilahi doona yabcat lahu aliniyakiyahu anabiyaki min alleil fayatasawaku nabiy nabo rumaysadaayo yatawala nabiy nabog weysaysadaayo wayusali salaatu leila tukadaay caiشha radi alahu taala anha mayl qaalat may kagole caish kuna una may hanin nucidu naxnu una ku diyaariya yahaan lirasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha an diyaariyaanay siwaaka siwaaka rasuli rasuulka cadishay an diyaariyaan miyerkoone o sadhowti o bakaan toosa an dhikaanigo wa dahurahu dahura nabi nabow biwaysasiy baado hoob la kordho dahuur adahuru lugatan yani yani bilfatxi lahi alma lmutadaharu bi wa biyo laka daahirgaadaw duhur hoobleron wa waysada naftiya e banakdaasi wudu iyo duhur isku mid dahur daabooblakordhon biyo lakuwaysaysadaa kolku nucidu lirasuulillahi an diyaariyaane siwaaka siwaaka nabi nabarumishe diyaariyaani wadahurahu bi waysaskay biyo kuwaysaysadaa baaridisan an diyaariyaani eed fa yabcatullahu ilaahaya biyaay hu anabiya nabaga biyaay durmiha kukiyaay mana ma deman shaa allahu ilaahay dooni an yabcata huwa ali ini biyo hu anabiya nabag biyo min alail bacd lail aminka bacdisha bi sodon yaabiyaay ilahina manti fadaha fisadaayo reer rasuulka obaka umishay diyaar wey sidii diyaar ha fayata fayatasawaku nabiyo nabag rumaysaday nabgan kalku marbundurmulakaalo rumaysa wayatawala nabiy naba weytaysaday wayusali tukuday salaat lail rawa muslim muslim iya adiskana weriyey waan anasin radia lahu tacaala canhu laala anas may ka goolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may ka goolay aktartu an bad may badiyey calaykum korkin may badiyey fi siwaaqi rumaysado iyo korkinka badiwa ek manaa markas rumaysada rumaysadaasan guriyo aktartu an may badiyey calaykum korkin may badiyey fi siwaaki cadaysado iyo kabadi ini rumaysatanaasin kabadi ed yani markas rumaysadaasan gariwa kolka nadba oo suno ed muakadan eho sunat lambiyaai e manaa rumaysadka eedanka dadaala ufayd ay yani afkana daahiriye ilahayna radla geliye xadiiska len saas bahay rawa lbuaariy buaariy waadis wuriye an shurx bin hani qala shurx may kagore guton maray licaishata aisha radi lahu taala anha may ngaray biayi shayin shay me kana nabiy nabag haadi yabda huwa nabag ini bilaawa haadi yani wa kay taas hadii suguriga galo may bilaaway waay ida waktigi dakala nabiy bayta bayt nabiy gal qala da aisha bisiwaakya bilaaway arki kultu may kagore licaishata radi lahu taala anha biayi shayin shay me kana nabiy nabag haadi yabda nabiy nabog ini bilaawo haadi yani ida waktigi dakala nabiy nabog gala sala lahu alayه wasalam bayta bayta nabiy nabog gurishe gala may bilaaway idahooba gala rasuulka may bilaaway kala dacismertay bisiwaaki yabda bisiwaaki rumi bilaaway mana idaha gala usoo afka rumanka jaroole rumaysdawleha galaayo kalku eed injeelay rasuulka sala lahu alay salam rumug sunadiis eed muakadeya kumidee rumug rawa muslim muslim iya wadiis wariyey wa nabi musa alashcari radi allahu taala an qala abu musa may ka golay dakaltu ala nabiy nabo korshen gali sala allahu alayhi wasalam wadarafu siwaaki rumog daraftisna haal cala lisanihi lisani nabiy nabag carabshay korsheey iyo mutafaqun caleyh qaala may ka golay abi musa alashari dakaltu gali cala nabiy nabo korshen gali sala allahu alayhi wasalam wadarafu siwaaki walhaal ana darafa siwaaki rumog daraftisna cala lisani lisani nabiy nabag carabshay korsheey iyo mutafaqun caleyh xadiskana mutafaq wa oo yani markasta rumi shay wazaay rumaysadaayo wahada lafdan kan lafdu muslim muslim lafdi shay waay وan caiشata radi aلlahu taعala canhu ana nabiya anha ana nabiya sala الlahu alayه wasalam qala nabiy no may ka gooley asiwaaku rumaysado madharatun ki daahiriyaayo lilfami afka daahiriya wa aalatun yutadaharu biha aalo oo afkalaka daahiriya mana ay bifatxi lmimi wa yani wa kay saas wa maharatun wa aalatu daahiriyo lilfami afka daahiriyo waay marlatun ti riligeliyaas lirabi rabigana riligeliyaas waay ay rasuulka sala allahu alayh wasalam er asiwaaku cadaysado yani shubiha siwaaku kumogya may lakishibahay biaalatin aali lakishibahay liannahu yunadafu biha bisiwaaki ye alfamu laka nadiifiyay walmuraadu bidahaarati hunaa may bua annadaafatu alangijed mana asiwaaku rumaysado kana nabiy sala lahu ala slam gaala nabi noma erag asiwaaku cadaysado madharatun ki daahiriya lilfami afka daahiriya waay afka nadiifiyay daahirka welewa wasagi i wali shiiri lahay walaasa kasuuliye marlaatun ki yani riligeliya siwaak lirabi rabigana riligeliya subxaana watacaala sababun lirilah mana ilahay rilidis ya sabab dadankanaga romo mutafaqun aleyh walcarfa ya ilahay jeli kalku ilahay riligis dadankasawanagadea xadiskana may wariyey dheerawa nasaa-iy dheerawa nasaa-iy imaam nasaa-iy wa xadiska wariyey wabnu khuzaymatana weriy fi saxiihi saxi ibnu khuzaym mutafaq me yani may wariyey nisaa-iya weri ibnu khuzaymena saxiix sheek weri biasanida sanadyaalo saxiihatin akuriyen o dhon sanadyaalo rijaal oo saxiix yakuriyen waay waan abi hurayrata radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiyuna may kagooley alfitratu min alfitrati sunada may kumid aha amsun shanya kumide o amsun shanye min alfitrati sunad kumide alkitaanu biroyma yasun eh walisticdaadu hoos hirido wataklim ladfaari idii jarawkoodi wanatfu shacri ibdi golanka sintistifowshe wagasu shaaribi shaaribka mangaseyawshe intaasa sunad kumide a an abi hurayrata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qaala nabiy naumay ka gole alfitratu min alfitrati sunadu may kumid aha amsun shanya kumide o amsun shan ye min alfidrati sunad kumide shan wala hadiya sunad kumide a sunad oo rasulka laabuderi kumide oo ambiyada ilahi laabuderi misma e alfidratu diinta maybua amsun shan o amsun shan ye min alfidrati diinta kumide diintan walka lagbeye sunan walka lagbeye alkitaanu biroyma wa biroymadi may kumid ata diinta kumidata mana shareecada oo lajidoyeyo rasulka sala allahu alayh wasalam diintis kumid aya kumidata biroymada migalki oo kale yani hashafadi lku yani wahay garmaamki lakugooy bilaantiniyan isinka lagooy sunada kumida ah talilay mana iwalisticdaadu hoos hiirido madinti hoosaadiyan lihironyan min asunata kumidata ah watablim ladfaari idihi jarawkoodan min asunata kumidata ah ido lasku gaabi oo dheeraden la gaabi sunada kumidata oo kulishoona la gaabi mana toolla toolan reebne kulli lagooy mana faryadoyti walaalasala reebasa i lamadoo la reebade ilang ar mana kulli walgooye tashbih may bu ahan yani gaalada kashibahokason gaalada ido dheera islaayan silaayan saas oo kelma ogol mana kalkan lagagaabiyo sunad kumide wa takliim adfaar ido jarawkoodiya sunadi kumide la jaro la jimaayo wanatfu libi wanatfu shacri libi golonki tintistifawkeediya sunadi kumide a wagasu shaaribi shaaribki mangaseyawshe sunadi kumide mutafaqun caleyh alisticdaadu macnaahu xalgulcaanati tin hoosaadalihi wahuwa weli sii tilmaamahay wahuwa caanada may bu aha xalbu shacri tinlihir aladi shacro hawl lfarji farji gaarisi haadi dhegilki o bayhir grantaniyansidi an aishata radi allahu taala canha qaalat aisha may ka gooley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may ka gooley cashrun tomon ya min alfidrati diinta kumide ah wa tomon wal hadiya fidra kumide dasu ah. shaaribi shaaribki lamangasay shaaribka landine lamangasay oo lagagaabi mana wa icfaa lixyati gergana ladhi wasiwaaku rumaysado wastinshaaqulmaai biiki yani kaluglugoodo waga wagasul adafaari ido jarawkoon wagaslulbaraajimi farnya yani wa kay hub hub yani hubnaa hubnaashood la dhigo wanatful ibdi golanki sintis latifo waxalgulcaanati caanililihiro wantigaasulmaai biiki sinjoodo intaaso iya sunadi kumida qala raawi meray tumangalasriyaayay ha wanasiit lcaashirata ti tumunaada oofakta hilmaamiye ilaa an takuna hiya caashirada nagato almalmalata luglugsha nagatumaahin qaala wakicu meray wahuwa waki axad ruwaati hi ruwaati lxadiis xadiiska dadki wuriyaayen kakumid e wa intigaasulmaai yani maylijeede alisinjaan lijeed sawa muslim muslim ya xadiiskana weriyey albaraajimu bilbai alaaki badasolmuaxadati wabiljim yalaaki wahiya baraajimay bua cugad asaabici farnya meelo kula laabamaayan wa wa icfaa lixyati macnaahu an yagusa ini onayo ahi anlaa yagusa ini sugmangasayne minha min alexya shayan kutaabanen kumangasaynu waan caisaa radi alahu taala anha qaalat caiha may ka golay gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka golay cashrun tumon ya min alfidrati diinta kumid haati wa tumon walha iyo diinta kumid haati ma ay tumonka gasu shaarib shaaribki lamangasay wa sintum oo shaaro kulelaayo tinkoraada kayaala faruur koraada korshe kayaala lamangasayo lagagaabi oo yani agsalan samayne garkiya lahiirey saarobkiya la dhiyey walma maroojiye langar mana bas tashbihun lilkufaari gaalada iskishibona bas garkina lisariibiyo lahiilo reeb shaarobkuna wiinago haado masalan ba taas gaalada liskishibona bas kubinawa sunada mayba waaha shaarobka ini lagagaabi garkana lasku dhii mana way ifaa lexyati la dhiwaayo wasiwaaku rumaysadow iyo sunadii kumide eh. wastinshaag lmaai bikasandaarado iyo sunadii kumide eh. wagasul adafari idoogi jarawkood iyo sunadii kumide eh, idokulisho to walba lang reeb fariiroysa la reebe walba lang er hadin ilaanga weliba lasii saare lang er yani saas dalinyarta qaar saas sameeyen masalan fariiroysanti iyo ilaan bilaanti ilaan shulgaadolisa iyo hadana liliya mana hadu holisbar fii korta iskuhel khatar shel kolkan yani wa kay saas wasinshaag lmaai biyo yani sandaarishado sandaaridowsho sunadii kumide wagasul adafaari ido jarawkoodiya kumide baala katukudaha marmarkoose aragaas mana saase aragaas masala wagasul adafaari ido jarawkoodiya sunadii kumide ido likuli lijar mana walba lanreeb likuli lijar oob dhadheeradan manaha yani asbuuciga sook oo kale isku jar khamiisay isku jar oob kale ilaa afartan oo kale kabada wagasul baraajimi baraajimti jar yani waa kay dhigowkeediya sunadii kumide hubna milo onayo cuga dul asaabici laablaabyaalka farnya milo kula laabo maayansa melonsa may di lanka hoobsado nfisinyin yani wa kay masala milaaban e biyo indeerna kalkun hoobsada elero la dhigon kafaajo lafaajraajado lafadaa wagasul baraajimi farnya yani waa kay laablaabyaalkooda dhigowkoodya sunadii kumide eh. wanatfu libdi wanatfu shacri libdi golonki tinti sifawkeediya sunadi kumide eh. wahalgulcaanati tin hoosaadi hilowkeediya sunadi kumide eh wantigaasulmaay bik istinjoodkoodiya sunakudi sunadi kumida waay bilak istinjood shidna istinjo gareela laakin bilak istinjoodo sunadi kumida waay qala raawi saabak xadiiska wuriyaayi mere wanasitu an hilmaami alcashirata tumungahaana rasuulka tumungaha wuriye tumunki toa tumunada hilmaami wa ilaa an takuna hiya caashiradi atamaahin almalamalata luglugoodo hadii atamaahin qala wakicu wakic may ka goray wahuwa wakic axad ruwaati ruwaati lxadis hadidka ruwaadis koosho aha xadiiskan dadka awiliyahay lanka kumid ah waki meera intigaasulmaai yani huwa sheekhay ma inlajeede alisinja inlajeede mana istinji inlajeed rawaa muslim muslim iya wacdii kuriyey albaraajimu bilbai baya laakri baadaasoo almuwaxadati lahagabisi waljimi wabiljimi jin alakri wahiya baraajimay bu aha cugadul asaabici farnya nugudyaalshowa farnya nugud nugudyaalshow wa icfaa lixyati jerka yani afyawshayna macnaahu macnaa dalika kaas macnaashe may bu aha laa yakuso umagaseya no mina min alixyati gerkeshe shan shay intaabadaale magaseya hoos kudhi mana wacan ibni cumar radi lahu taala taasa sunadi kumide dinta rasul kumide a waani an ibni cumar radi lahu taala canhuma an nabiy sala lahu alayhi wasalam qaala nabiyuna umay ka golay ahfudhiya ahfu magaseya yani min alixfaai wahuwa almubaalagatu fi zuuliya la wadalika inama yakunu biljazzi gooyo wal algi hilado iyo aade a lamatoodiyo aade acfu gooya ashawaariba shawaaribta gooya wacfu cafiya dhiya alliaa geryaal luxyatin luxa alliaa gerkina dhiya mana aye yani wa kay qaala nabiyuna umay kagolay sala allahu alayhi wasalam axfu zuuliya gooya ashawaariba shawaaribta zuuliya inta shawaaribta lera zuuliya way wacfu cafiya dhiya alliaa gerkina dhiya isku socdo dhiya yalad sana yani lamada amar oo amrunad be rasulka dada mari sala allahu alayhi wasalam muttafaqun aleyh xadiiskana mayb waa muttafaq way muslim i bukaari iya isla weriyeen baabu taakidi wujubi zakat wala